alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaam nawowi raximah llah waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacala baabka laba boqol iyo toddobiyo siddeetan baabu taqliidi taxriimi riba ribada xaaraannimadeeda adkaynta la adkayna ayuu u baab yahay ribadii waa xaaraan sidaynu shalayba soo aragnay waana min kabaa'ir dunuub oo dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay marka baab gaara ah ayuu sheikhu u guntay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi aladiina yakuluuna alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu ashaytaanu min almas aladiina kuwii yaakuluuna ariba ribada cunayay markay adduunyada joogeen laa yaquumuuna ma kacayaan aakhiro ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu shaytaan kicis la mida kicitaanka kii kaca mooyaane kicitaan kala kici maayaan yatakhabaduhu uu riridayey oo suuxinayay alshaytaanu shaytaanku suuxinayey min almas yacnii haleelis uu haleelay oo bimacnaa waali uu haleeshiiyey aawadeed uu markaa shaydaanku riridayey kaa suuxdimaha qabee marba dhacaaya siduu u kacoo kale kicitaan la miday kacayaan aakhiro oo marba saasoo kale ay u dhacayaan sidii mid suuxdima qaba dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu riba dalika kaasoo xukunka ah cuquubada saa lagu ciqaabayo aakhiro kaa'inun ama xaasilun ama waaqicun waa mid markaa jirta ama dhacaysa waxay ku dhacday ama ku dhacaysaa biannahum qaaluu orodka ay yidhaahdeen daraaddeed ahaanshahooday ahaadeen qaar yidhi markay adduunyada joogeen inama albaycu milu ribaa ribadii bay xalaashadeen markaase waxay yidhaahdeen inama albaycu iibku wuxuu ahaaday oo qura milu ribaa ribada mid la mida ayuu ahaaday oo sida ribadu xalaal u tahay ayaa iibkuna xalaal u yahay siday ugu xeel dheeraanayaan sheegashada ay sheeganayaan inay ribadu xalaal tahay waxay gaadhsiiyeen inay yidhaahdaan baycuba ribadu la mid yahay waa tashbiih maqlub labada shay ee la ysku shabbahaayo waxaa la yaqaanaa haaliban ama asaalatan mushabbahu bihiga ayaa waxaa laga shabbahaayo ku xeeldheeraansha badan oo hadii la yidhahdo fulaanun kashamsi fi lwadaa'a hebel qorraxduu la mid yahay ama kalmisbaax laydhkaasoo kaluu la mid yahay xagga caddaanta cadaantu kay ku xoog badan tahay waxay ku xoog badan tahay laydhka ama qoraxda haddii laha fulaanun kaalasadi fi shajaaca yani keebay kusii xoog badantahay mushabahu bihigay ku xoog badantahay shajaacadu ya kaannahu ay leeyihiin ribadu xalaalnimadeedu way caddahaye baycuna waa shabbahaayo waa la mid marka kaannahu in xalaalnimadu ku sii badantahayba ribada waa istixlaal ribadii ay xalaashanayaan wa axalla allaahu albayca wa xarama ariba waxay sidaa yidhaahdeen walxaal qad allah u xalaaleeyey albayca bayca uu xalaaleeyey wa xarama uu xaaraantinimeeyey alriba ribadana uu xaaraantinimeeyey bay sidaa yidhaahdeen marka wa axalla allahu albayca wa xarama alriba waa hadalkii ilaahay oo uu ku radinaayo warka ay sidaa yidhaahdeen gaaladii ay yidhaahdeen inama albaycu milu riba ayaa lagu radinayaa markaa tan marka waa jumla xaaliya noqonaysa faman jaa'ahu mawcidatun min rabbih faman jaa'ahu ku kastay u timaaddo mawcidatun waana ay u timaaddo min rabbihi xagga rabbigii ay uga timaaddo oo fantaha ka reebtooma ribadii oo ka hadha oo waanadaa qaata ku wacdisooma falahu maa salaf waxaa u sugnaaday wixii hormaray ee mucaamala baa u sugnaatay oo waagii hore ribadii uu ku mucaamilay xoolihii uu ka qaatay way u bannaan way iska haysanayaan wa amruhu ila allah amarkiisa iyo xukunkiisuna xagga allah buu ahaado allah baa kala xukumaayo khalaa'iqda waman caada ku kastoo ku laabta istixlaalkii ribada uu xalaashanayey fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyi hum iyagu fiiha naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan yamxaqu allahu riba wa yurbi asadaqaat yomxaqu allaahu allah waa baabi'inayaa oo waa baraka tirayaa arriba ribada wa yurbii wuxuu barbaarinayaa korinayaa oo siyaadinaya alsadaqaat sadaqooyinka ilaa qowlihi tacaala laga gaadho ilaa hadalka allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaah allah ka baqa wadaruu maa baqiya min alriba wadaruu ka taga maa baqiya wixii hadhay oo min arriba riba ah ka taga oo iska daaya oo ribada markaa idin baaqiga isugu keen hadhay ha kala qaadanina yacnii intaa hore ku joojiya marka aayadahaas waxaa la diidayaa ribada in lagu macaamilo waxaa laynoo sheegayaa cuquubada ay leedahay waxaa laynoo sheegayaa gaalada inay xalaashan jireen waxaa laynoo sheegayaa ciqaabta lagu mutaysanaayo xalaashadka la xalaashanayo haddii ribada la xalaashado waxay noqonaysaa gaalnimo istixlaalu maa xaramahu allah waa kufro shay ilaahay xaaraantinimeeyey haddii la xalaashado waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysa gaalnimo ayay noqonaysa aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu ashaytaanu min almas yacni waxaa laga tilmaamayaa cuquubada yacni ku dhici doonta aakhiro inay sidaa u dhicdhici doonaan ayaa laynoo tilmaamaya waxaa laynoo sheegayaa markii ribada la xaaraantinimeeyo xurmadeeda la caddeeyey dabadeed ciddii ka reebtoomta oo wacdiga qaadata oo ka waantowda oo iska daysa wixii hore mucaamalay ku mucaamileen in celiya aan la odhanayn yacnii intaan ribada la xaaraantinimayn dadkii ku mucaamilay dee ibaaxa asliya iskaga sugnaayeen waa ibaaxadii asliga ahayd bay ku joogeen marka maalkii hore hore loo kala qaatay ee ribo lagu mucaamilay intaan la xaaraantinimayn ka hor lo odhan maayo dib u celiyo yacni xoola aad ka dhaqateen baa jirta waagaa hore aan la xaaraantinimayne celiya la odhan maayo taa hore dembi kuma qabaan qabla taxriim bay ahayd ibaaxo asliyaa lagu sugnaa waxay noqonaysaa wixii dambe uun ka hadha oo iska daaya waxaa la mida suurada noocaasa ruux baa gaal ahaan jiray gaalnimadiisii buu ribo ku macaamili jiray xoolo badan buu ka dhaqday wuu soo islaamay waxaa loo sheegay ribadu inay xaaraan tahay mucaamaladii ka horraysay islaamnimadiisa uu ribada ku mucaamilay xoolahana ku dhaqday la odhan maayo xoolaha caynkaasee hore iska celi la odhan maayo waxay noqonaysaa inay marka waxa weeye aan taas hore dembi aanu ku qabin inuu celiyaana laazim aynay ku ahayn laakiin baaqiyada isugu hadhsan waa mucaamalo hore u dhacday waxbaa la kala qaatay waxna waa isugu hadhsanaayeen waxay qaadanayaanun intii raasamaalkoodii bay qaadanayaan wixii kale ee markaysa markaa ribada ahaa ma qaadanayaan falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun taana saas weeye allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii ribada ku laabataa in la cadaabi doono asxaabu naar ay yihiin marka haddii mucaamalada iyo ficilka ay ku laabtaanna naar baa loogu goodiyayaa dembigaa naar baa lagu galaa baa laga tilmaamaya haddii ay marka istixlaalka ku laabtaanna iyo xalaashadka ay xalaashanayaan sida daahirka ah waxay noqonaysaa naarta loogu goodinayaa waa inay naarta ku waarayaan inta markaa sida ay ku sugan yihiin hadday saa ku dhintaan adigoo saa ku sugan aan ka toobadkeenin aan ka soo noqon aan soo islaamin naar bay gelayaan sida gaalada kale ugu waaraysa inay ugu waarayaan laakiin hadday mucaamalada keliya ku laabtaan iyagoo ka aaminsan oo ka rumaysan inay xaaraan tahay marka waxay noqonayaan waa min ahli alkabaa'ir waa taxta almashii'a ayay markaa noqonayaan allah wuxuu inoo sheegayaa ribada inaanu barakaynayn ee uu markaa baabi'inayo yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay ribada waa baabi'inayaa oo barakada ayuu ka tegsiinayaa wuxuu ilaahay barakaynayaa barbaarinayaa oo siyaadinayaa sadaqooyinka axaadiistana nebigu waa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo qofku hadduu sadaqadaysto sadaqad taqabbalaha allaahu biyamiinih allah baa midigtiisa ku aqbala fa yurabbiiha markaasuu ilaahay barbaariyaa sida midkiin uu waxaweeye darmaankiisa yacni u barbaariyo oo kale ayuu markaa u barbaariyaa ilaa waxaweye buur oo kale u noqonayo oo barbaarinayaa ilaa buur oo kale markaa ay sadaqadii yarayd ay noqonayso waayahay ila qawlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wadaruu maa baqiya min alriba marka wax allo wixii markaa baaqi oo riba ah waa in markaa laga tagaa oo aan dib markaa loo kala qaadan aan dib loogu macaamilin waa yahay wa ama alaxaadiisu fakasiiratun fi saxiixi mashhuura axaadiista miya fa kasiiratun fi saxiixi saxiixa waa ku fara badan tahay mashhuuratun waana caan waana fara badan tahay caanna weeye minhaa waxaa ka mida xadiisu abi hurayrata asaabiqu fi lbaabi qabla xadiiskii abi hureyre ku soo hormaray baabkii kan ka horreeyey ijtanibu sabca almuubiqaat xadiiskaa weeye xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo afartan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam akila riba cabdullahi ibn mascuud waxa uu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa nacdalay aakila riba ka ribada cuna ayuu nacdalay wa muukilahu ka ribada cunsiiyana waa nacdalay wa mu'kilahu iyo wa muukilahu labada waa la yidhaahdaa waxa ay markaa tahay hamsada ibdaalka waxaa lagu samaynaya takhfiif ayaa loogu samaynaya maanaa ibdaal jaa'is ah mu'min oo kale la wasni tahay saas aawadee quraau sabcaha qaarna waxay akhriyaan qur'aanka meel kastay ku timaado inay hamsada taxqiiqiyaan oo reeban akhriyaan iyo muminun iyo muminuuna quraau sabcaha qaarna waxay akhriyaan muuminuuna muuminiina wahaakada labaduba qiyaasan bay u bannaan tahay mukilahu iyo muukilahu rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ka ribada cunsiinaya waa ka ribada bixinaya ka ribada cunayaana waa ka ribada qaadanaya muukilkuna waxa weeye waa ka ribadii cunsiinaya weeye waa ka bixinaya zaada tirmidiyu hayruh tirmidi iyo hayrkii waxay kordhiyeen oo ziyaadiyeen wa shaahidayhi wa kaatibah rasuulku wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam aakila riba ka ribada cuna wa muukilahu iyo ka cunsiiya bimacnaa bixiya wa shaahidayhi iyo labada ka markhaatiyada ah wa kaatibahu iyo ka qoraaya iyo ka raaniga ka ah waxaaba la soo wariyey muslim isagoo saxiixa ku warinaya ziyaadadan lafteeda waa ziyaadiye looma jeedo cindigiisuu ka kordhiyey waxaa laga tilmaamaya xadiiska iyadoo ku jirta ayuu soo wariyey muraadka looga jeeda waa saas marka xadiiska marfuuca bay ka mid tahay inuu rasuulku sal allahu aleyh wasalam afarta bannacdalay inuu afarta qayboodba bannacdalay ka ribada qaata ka ribada bixiya labada markhaatiyada ka ah markhaatiyada iyo ka qoraaga ka ah ee ka raaniga ka ah intaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan wa qaala hum sawaa waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa isku mid weeye xagga xukunka dembigay ku jiraan isku mid weeye xadiidkan waxaa laga qaadanayaa lacnadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay ka ribada cunaya iyo ka ribada bixinaya iyo kuwa markhaatiyada ka ah iyo ka qoraaga ka ahe ka raaniga ka ah intaba uu nacdalay in dembi kabiira ay tahay aad iyo aad u weyn in laga fogaado ay tahay cidda samaynaysana aan lagu caawin maaho keliya ka bixinayayo ka qaadanayee xataa kuwa ka markhaatiyada iyo kuwa wax u kala qoraya noocii caanaa bay samaynayaan iyaguna waxaweye lacnadii waa kula jiraan ya lacnaddii iyaguna waa kula jiraanoo dembi kabaa'ira ayay ku jiraan ribada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood riba nasii'a iyo riba alfadl noocu waxa weeye waa ribada la yidhaahdo riba nasii'a waa ribada deynta ku timaada riba nasii'a la yidhahdaa qof baa dayn qaadanaya deyntii uu qaatay ayaa waxa weeye dulsaar baa fuulaya ama marka hore ha lagula ballamo ama marka dambe ha la yidhaahdo dee inta haddaad intaa ku keeni weydo way kugu kordhaysaa oo siyaadaa kugu kordhaysa yacni waxay noqonaysaa ribo waa riba nasiya waa ribada daynta ku timaadda wey wuxuu amaahanayaa shay buu amaahanayaa lacagtii u amaahday in ka badan ayaana markaa waxa weeye uu markaa ballan qaadaya inuu keenayo ama marka horaa lagu odhanaya hadday intaa ku keento inteedaad bixinaysa haddaad ku keeni weydana way kuu kordhaysaa mar walba oo bil kasta ama sanad kastaba intaasaa ku fuulaysa kuu kordhaysa way siyaadaysaa kordhaysaa kordhaysa ilaa intii hore in ka badanba ay noqoto ya laa takulu riba adcaafan mudaacafa taasi waa nooc waa ribadaa daynta ku timaada weeye nooca labaad waa riba alfadli ee ribada la yidhaahdo riba alfadli waa ribada laba shay oo isku nooc oo isku jinsi oo ribowi ah oo isku cillo ah baa la laysku iibinaya amaba marka isku jinsi ma ahee yacni labada shayba waa ribowi waana isku cillo dee shuruud gaara la laysugu iibin karaa bis masalan dahab iyo lacag ama dahab iyo dahab waa ashyaadii ribadu geli jirtay xadiiskii wuxuu sheegaya saxiixu lix shay buu sheegay yacni waa shaciirka iyo burka iyo timirta iyo milixda iyo dahabka iyo fidada waa sittatu ashyaa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin kuma koobna intaas ee ashyaada kale la midka ahina waa haleelaysaa waxaa la ysla oggol yahay dahabka iyo fidadu iyagu inay gaar yihiin oo cillo gaara ay leeyihiin cilladu ha la yidhaahdo waa amaniya ama waa mutlaqu amaniya ama wax la mida afarta marka noocee kale waa isku cillo bimacnaa isku sabab baa loo xaaraantinimeeyey marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen afartaa shay ee kale waa shaciirkiiyo burkiiyo timirtiiyo milixde cilladu ama sababtu waa cuntanimada waana sida shaaficiyadu qabaan waxayna ka qaadanayaan xadiiskii yacni sheegaya altacaamu bialtacaami mislan bimilin marka cuntanimada inay tahay bay ka daliishadeen marka shay kastoo cunto ah haddii jinsigiisa lagu iibinayo ka la nooca ee la magaca haddii lagu iibinayana waxaa loo shardinayaa laba sharti waa in marka waxa weeye ay isleegyihiin eg daynna aynay soo gelin yadan biyad iyo mislan bimislin labadaa shardaa la shardinaya waa haddii ka jinsiga la ahee la midkaa ah lagu iibinayo haddii mid ka jinsi duwan lagu iibinayo laakiin cillanimada kala mida oo cuntadii la ah cuntiyo cunto la ysku iibinaayo walow kala nooc ha ahaadaan oo midna bariis ha noqdo midna heed ha noqdo ama mid marka waxaweye ha noqdo eh, timir ha noqdo midna ha noqdo shaciir ha noqdo ama mid marka ha noqdo yacni mid eh, digir ha noqdo midna hadhuur ha noqdo sidaasoo kale hadday u kala duwanaadaan waxaa la shardinayaa inaan wax dayni soo gelin baa la shartinayaa laakiin xagga isla ekaanshaha inay isla ekaadaan waajib maaha sidii la doona la ysugu iibin karaa iyagoo kala badan iyagoo isla egba waa hadday kala nooc yihiin laakiin isku cillo yihiin labaduba ribawi ha noqdaane hadday kala cillo noqdaan sida waxaa la ysku iibinayaa dahab iyo raashin si kastaa la ysugu iibin karaa daynna waa la ysugu iibin karaa waxaa la ysku iibinayaa lacag iyo raashin cilladiibaa kala duwan oo labadan shay lacagta bimacnaa fidada iyo dahabka cilladoodu waa gaar ashyaadan kalena cilladoodu waa gaar ha la yidhaahdo cilladu waxaway waa tucmiga waa cuntanimada ama ha layaha cilladu waa kaylka markaa tii la doonaa ha la yidhaahdee aqwaal kalena waa jirtaa calaa kulli xaal cumuuman labada qaybood baa ribada loo qaybiyaa sida jamaahiiru ahlicilmi qabaanna lixdan sifi kuma gaar aha ee waa ka guda ballaaran tahay marka ribada in layska jiro waa dembi kabaa'iro weyn aad yo aad in laysaga ilaaliyo layska jiro weeyaan baabka baabu taxriim riyaa istusnimadu inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay alriyaa waa masdar wa masdaru ra'a yuraa'i riyaa'an wa muraa'aatan lifaacala alficaal walmufaacala camalkii aakhire loo samayn jiray ayaa qofku uu doonayaa inuu dadka agtooda mansilo iyo sharaf kaga helo ou istusaya si loogu ammaano riyaa waxaa la yidhaahdaa waa idhaaru alcibaada cibaadadii in la muujiyaa la yidhaahdaa oo dadka la tuso dabeedna markaysaa dadku ay arkaan oo dabeedna ay ku ammaanaan marka inay ku ammaanaan inuu raadinaya waa maqsuud tusidda uu dadka cibaadada tuso mar bay wanaagsan tahay marna ma wanaagsana markay wanaagsan tahay waxaa weeye waa markaanu uga jeedin dadku ha kugu ammaanaan ee uu doonaayo dadka khayrkii inuu u horraan qaado ay ku daydaan oo khayrka ay la yimaadaan laakiin ammaan aanu kaga raadinayn ama wuxuu doonayaa inuu baro oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka korkiisu ku tukaday laba ragcadood dabeedna wuxuu uhi innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waa u muujinayay siduu u tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu ugu muujinaya litacliim inuu doonayo salaaddii ficil ahaan inuu baro waxaanu ihi sidaa waxaan u sameeyey keliya yacnii lita'tamuu bii si ay igu dayataan walitacallamuu salaatii iyo si ay u barataan salaadayda marka waxa weeye taasi waxay tahay mid wanaagsan weyn laakiin markuu cibaadadii qofku u tusaayo inuu markaa kaga doonayo ammaan kaga doonayo inay ku ammaanaan taas weeye tala diidayaa ee xaaraanta aan bannaanayn qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wamaa umiruu lama amrin ila liyacbudu allaha inay allaha caabudaan mooye wax kale lama amrin allah waxay caabudayaan mukhlisiina xaalay u saafi yeelayaan lahu ilaahay addiina cibaadada xunafaa waxay caabudayaan xalay shirki dhammaantii ka soo iilanayaan marka dee waxa weeye waxa layna amray tawxiidkii ikhlaaska ayaa ugu horraysa in allah la keliyeeyo camalkana loo saaf yeelo waana asalkii diinta in allah keliya la caabudo ya oo shirkiga kiisa yar iyo kiisa weyn mid walba la yska ilaaliyo laga fogaado allahna marka waxaweye ikhlaas iyo tawxiid loola yimaado wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi laa tubطiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna bilmanni tarsheegad a qofkii ugu tarsheegataan oo ugu manno sheegataan oo ugu naqdaan ha ku burina waaladaa dhibis ciddii aad dhibtaanna ha ku burina oo ruuxa wax siiseen ha ka soo matajisaan kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas burin la mida sidii kii ha ku burinina yani kii xaala shabbahaysaan ha burinina yunfiqu maalahu xoolihiisa baxsanayo wuxuu u baxsanayay ri'aa'a annaas xaaluu dadka istusaayuu baxsanayey marka kaasi siduu markaa u buriyey camalkiisoo kale ha u burinina xaala kaa shabbahaysaan ha burinina marka kaasi inuu camalkiisii buriyey baa laga qaadanaya oo riyaaga iyo istusku camalka waa burinaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiintii markuu sheegaayey allah wuxuu inoo sheegay yuraa'uuna annaas dadkay istusayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila allahna xusi maayaan ilaa qaliilan dikri yar mooyaane wax kale ilaahay xusi maayaan intaa yarna istus bay uga jeedaan culammadu waxay yidhahen haddii intaasi ilaahay dartii ay u ahaan lahayd oo lillaahi ay ahaan lahayd yaa qaliil may noqoteen oo waxay noqon lahayd wax badan bay noqon lahayd laakiin intaa yarna waxay uga jeedaan istusnimay uga jeedaan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia alaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abu hureyra waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ana akhna shurakaa'i can ishirki ana anigu akhna shurakaa'i wadaagayaasha kii ugu deeqtoonaa ayaan ahay ee ugu maarmi ogaa can ishirki shirkiga yacni markaa siduu uga maarmo kii ugu qaninimada badnaayee ugu deeqtoonka badnaa baan ahay man camila camalan ku kastoo sameeyo camal camalkaasoo ashraka fiihi macii hayrii camalkaasoo ashraka fiihi uu la wadaajiyey macii ama maciya labadoo bannaanoo yaa-ulmutakalimka in la reebo iyo in la kordhigo labaduba waa dhacdaa jaaza wajaaza weeye aniga la jidhkayga la wadaajiya hayrii cid kale ila wadaajiya taraktuhu isaga waa ka tagaa wa shirkahu wadaaggiisana waa ka tagaa isagiiyo yacni camalkaa uu ila wadaajiyeyba waan ka tagaa taraktuhu culammada qaar waxay u celiyeen caamilka camalka sameeyey yacni shakhsiga iyo shirkigiisaba waa ka tagaa waxaa kaloo loo fasiray taraktuhu camalkiisaan ka tagaa wa shirkahu shirkigiisana waa ka tagaa hmm, laakiin macnaha horaa sii fiican waayo camalkan uu samaynayo shirkigu waa isku mid rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo waa xadiisulqudsi weeye xadiisulqudsina waxaa la yidhaha xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyo ama uu yidhaahdo allah baa sidaa yidhi ayaa xadiisulqudsi la yidhahdaa marka allah waxau yidhi anigu wax layla wadaajiyo waa ka deeqtoomay cidna ilaahay uma baahna wax lala wadaajiyaye wax kalaba wax walba ilaahay qani buu ka yahay ha yeeshe waxaa laga tilmaamayaa shirkiga inaanu aqbalaynin maaha miduu u baahan yahay ma jiro miduu marka waxaweeye xaaje u qabaa ma jiro mid wax u siyaadinaya ma jiro hataa camalka ikhlaaska iyo tawxiidka iyo cibaadada keligii la caabudayo ilahay waxay u kordhinaysaa ma jirto xaajana ilaahay uma qabo baahina uma qabo ha yeeshee waxaa laga tilmaamayaa shirkiga ilaahay inuu ka deeqtoomay marka laynoo sheegaayo inaanu aqbalaynin aanu jeclayn oo raalli ka ahayn camalka ikhlaaska iyo tawxiidka allah waa jecel yahay raallina waa ka yahay waana aqbalayaa laakiin shirki ma aqbalayo raallina kama aha haddii camal loo samaynaayo allah dartii cid kale lala wadaajiyo ilaahay camalkaa waa ka taga ma aqbalo kaa layla wadaajiyey meel ha u buuxiyo kaannahu leey ya isagaan u daayey man camila camalan waa ayu camal baa soo geliyey camal shirki ku jiro ilaahay marna aqbali maayo taraktu wa shirka eh, haddaba culammadu waxay u qaybiyaan markay riyaaga ka hadlayaan waa shirkul asqar weeyaane culammadu waxay yidhaahdeen istusnimadu marna asalka camalkay gelaysaa marna sifadeeday gelaysaa haddii asalka camalka marka horeba uu ku dhisnaa istusnimadaa ku dhisnaa ee arkaa i maqlaay waa ammaan dad lagaga doonaayey iyo mansile iyo maqaam agtooda in lagu yeesho taa lagaga rabay oo lagu raadinayey oo asal ahaanba sidaa loo sameeyey ama marka horeba labadaba loo wada sameeyey camalkaasi wuxuu noqonayaa camal xaabid oo buray hadduu marka horeba uga jeeday ilaahay dartii iyo dadka mansilo inaad kaga hesho u wada samee oo asalkii camalkuu galay riyaagan iyo istuskani wuxuu noqonayaa camalkaasi inuu buro dembi weyn oo kabaa'irana waa ku dhacay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo mar labaadkana camalkaa la aqbali maayo waana burayaa haddii asalka camalka ilaahay dartii loola yimi markuu dhexda qofkii marayay wuxuu ogaaday ciduu qadarinayoo kale inay ku dhowdahay ama soo gashay markaasuu xoogaa camalkii sii qurqurxiyey sunnayaal aanu samayn jirin sameeyey sii dheereeyey yacani waxa weeye sifadiiba ay galay riyaagu laakiin asalka camalka ilaahay dartii baa loola imanayay noocaasoo kale oo ashyadaa sunnayaasha ee uu sii samaynaayo iyo dheeraynta uu dheeraynaayo iyo qurxinta uu sii qurxinayo waa sifadii camalka ayaa riyaagu galay asalka ka buri maaye sifadii baa ka buraysa sifada siyaadadae uu la yimi ee aanu la iman lahayn haddaanu riyaaga u samaynaynin taasaa ka buraysa laakiin asalkii camalku waa u baaqi noqonaya dembi weyn oo kabaa'irna waa ku dhacay oo shirkul asqara ha yeeshee sifada ka buraysa asal ka buri maayo saasaa ahlucilmigu ay yidhahdaan xadiidka kun iyo lix boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo konton wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajulun istushhida fa utiya bih nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina awala annaasi dadka ka ugu horreeye ee yuqdaa la xukumaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame calayhi korkiisa la xukumayo naar lagu xukumayaa rajulun waa nin ninkaasoo istushhida shahiidnimo qaatay marka daahirka muuqaalka laga eego fa utiya bihi waa la keenaa ninkaas fa carafahu allah wuxuu garansiiyaa nicmatahu nicmadiisa ayuu garansiiyaa nicmadiisa uu ugu nicmeeyey ayuu garansiiyaa waxaa loo jeedaa nicamka ilaahay ugu nicmeeyey oo nicmata waa mudaafun ilaa macrifa macrifa loo idaafeeyey marka waxay ku dhacaysaa nicamkii ilaahay ugu nicmeeyey oo dhan baa soo geliya wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaad istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobaysaan nicmatallaahi baa la yidhi lafdigu waa mufrad nicmata laakiin waa mudaafun ilaa macrifa macrifa loo idaafeeyey sidaas aawadee cumuum buu faa'iideynaya facarafahu nicmatah allah wuxuu garansiiyaa nicmadiisa ama nicmooyinkiisuu garansiiya ugu nicmeeyey facarafahaa ninkiina waa aqoonsadaa waa gartaa qaala allah waxa uu yidhaahdaa famaa camilta fiiha akhbaarta qiyaamada siiqo maadiya aad bay igu soo aroortaa wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safa waxaa loo jeedaa waa dhici doontaa ya akhbaarta qiyaamadii laynoo sheegay wa nufika fi suur iyo wa jaaa rabbuka iyo meelaha badanay ku soo aroortay siiqa maadi waxaa litaxaquqi wuquuciha dhicitaankeedu inuu xaqiiqo yahay daraadeed baa maadiga looga cabiraya fama camilta fiiha maxaad nicmadaa ku samaysay baa la yidhahdaa qaala wuxuu yidhahdaa qaataltu fiika xata istushidtu ilaahayow qaataltu waa dagaalamo waa diriray fiika adiga aawadaa baan u diriray xataa istushidtu ilaa an shahiidnimo qaatay oo layga dilaayo gaaladii dilaysa qaala allah waxau yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka ha yeeshee qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala jarii si lagu yidhaahdo waa dhiiran yahay aawadeed baad u dirirtoo u dagaalantay faqad qiila xaqiiqe waa la yidhi suma umira bihi dabeedna waa la amraa oo fansuxiba calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiidaa yani wejigiisa dhulka lagu jiidaya ya xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuray ayaa saa loo jiidaya wa rajulun tacallama alcilma wacallamah ninka kale cid la xukumo ugu horaynaya waxa weeye waa nin cilmiga bartay wacallamahu dadkana baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana akhriyey fa utiya bihi isagana waa la keenaa facarafahu ilaahay wuxuu garansiiyaa nicamahu nicmooyinkiisuu garansiiyaa oo facarafahaa markaasuu nicmooyinka ilaahay aqoonsadaa oo gartaa waa la xasuusinaya qaala allah waxauu yidhaahdaa fama camilta fiiha maxaad kaga camalfashay maxaad nicmadaa u adeegsatay ood kaga camalfashay qaala wuxuu yidhaahdaa ninkii tacallamtu alcilma wacallamtuh ilaahayow cilmigaan bartay wa callamtuhu dadkana waa baray wa qara'tu fiika alqur'aan adiga aawadaana waa u akhriyey qur'aanka fiid waa saabiyo qaala allah waxauu yidhahdaa kadabta been baad sheegtay walakinaka tacallamta ha yeeshee cilmiga waad baratay liyuqaala caalim si lagu yidhaahdo waa caalim wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waad akhriday liyuqaala huwa qaari yacni toorana waxay ka dhigan tahay liyuqaala huwa caalim liyuqaala si loo yidhaahdo caalim ay huwa caalim caalim weeye wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waad akhriday liyuqaala si loo yaha huwa qaari waa qaari qur'aanka markaa yani akhrinaya qur'aanka yaqaana faqad qiila waa lagu yidhi oo waxaad doonaysay waad heshay uma umira bihi dabeedna waa la amrayaa oo fa suxiba calaa wajhi wejigiisaa loo jiidaya wejigaa la jiidayaa yani waxay u muuqataa in marka addimada la qabanayo deedna saa loo jiidaayo deedna jiidmaya xata ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuraayo nacuudu billahi min dalik warajulun wasaca allaahu calayh ninka kale waxa weeye waa nin ilaahay u waasiciyey xagga maalka iyo adduunyada wa actaahu uu siiyey min asnaafi almaal noocyada maalka kala duwanna uu siiyey fa utiya bih waa la keenaa maalinta qiyaame fa carafahu ilaahay wuxuu garansiiyaa nicamahu nicmooyinkiisuu garansiiyaa fa carafahaa nicmooyinkiibuu gartaa xasuustaa aqoonsada xasanku sii sii qaala famaa camilta fiiha maxaad nicmooyinkaa kaga camal fashay qaala wuxuu yidhaahdaa ninkii wuxuu yidhaahdaa maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak maa taraktu kama tegin min sabiilin waddo tuxibu aad jeceshahay waddadaasoo tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha xoolaha in lagu bixiyo waddo aad jeceshahay kama tegin ilaa anfaqtu fiiha lak inaan markaa adiga dartaa kuugu bixiyey mooyaane qaala allah waxa uu yidhahdaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta ha yeeshe waxaad sidaa u yeesho xoolaha u bixisay liyuqaala si loo yidhaahdo huwa jawaad deeqsi weeye si loo yidhaahdo faqad qiila xaqiiqee waa la yidhi uma umira bihi dabeedna waa la amray oo fasuxiba calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiiday wejiga ayaa dhulka la jiidaya xataa ulqiya fi ilaa naarta lagu tuuray rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey bifatxiljiimi wa kasri ra waxay ku sugan tahay jiimka kordhiggiisa iyo ra'da hoos dhiggeeda wa bilmaddi iyo mad markaa la mado madka hamsada ayaa keensanaysa yacni madka ziyaadada abay keensanaysa waa ilaa aslumad yani hadduu xataa yani hamsadu aynay jirin waxaa jiri lahaa madkii abiicigahabaa jiri lahaa waa yahay marka jariiun ay shujaacun geesi weeye xaadiqun xariif ah xadiidkani wuxuu tilmaamayaa camalkii aakhiro loo qaban lahaa ee allah loogu dhowaan lahaa haddii istusnimo lagula yimaado in naarta lagu gelaayo daahirka ee muuqaalka haddii laga eego camallada ay samaynayaan waa wanaagsan yihiin muuqaalka kore mid waxa weeye waa jihaadkii inuu galay oo diriray oo gaaladii la dagaalamay ilaa ay ka dilayeen jihaadkuna waa fadli badan yahy midna waxa weeye waa inuu qur'aankiiyo cilmigii bartay dadkana baray qur'aankana akhrin jiray qur'aankiiyo kalaamullaahi ah inuu akhrin jiray cilmigiina bartay dadkana baray daahirkiiyo muuqaalka waa camal wanaagsan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah midna waxa weeye waa in markaa xoolo u lahaa oo wax kastoo khayra uu ku bixinayo hadday masaajidda tahay hadday masaakiin iyo fuqare iyo dad markaa dhibaataysan laga daryeelo tahay hadday dadka baahan in la caawiyo tahay hadday qaraabooyinka in lagu xidhiidhiyo tahay hadday caama in lagu bixiyo tahay yacni hadday jihaadkii markaa tahay wax kastoo wanaagsanba inuu ku bixin jiray marka saddexda camalba muuqaalka kore marka laga eego muuqa sare waa wanaagsan yihin waxay la yimaadeen laakiin xaggay ka kharrimeen baatinkiiyo qalbigii ayaa wuxuu ahaa mid looga jeeday i arkaay i maqlaay istusnimaa loo jeeday iyo dadka agtooda in sharaf iyo maqaam lagaga helo taasaa markaa lagu doonayay marka daahirka keliya la eegi maaye qalbiyadaa la eegayaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka camalku hadduu ikhlaas waayo oo ay noqoto in istusnimo looga jeedo iyo dadka agtooda mansile iyo maqaam in lagaga raadinayo de waa khatar waa wixii lagu naar mudanayo ka mid noqonaya naar lagu geliya ya dadka qaarkood haddii marka waxaan yani wax la weydiiyo oo waxay arkaan mujtamacu inay taalacanayaan yani miidiyihii iyo markay joogaan ya iyo marka la waayo isku si maaha marka kale waxaaba laga yaba inaan bixin haddii la heshaashadaa ku hayso dadkii baa ku arkaya dadka dhisidu iska dhisayaa laga yaaba wax weyn inuu bixiyo taas noocaasi waxa weeye dadka agtooda in mansile iyo maqaam iyo sharaf laga raadiyo waxa weeye ay leedahay aad iyo aad bay u khatar badan tahay marka waxa weeye istusnimada waa in layska jaraa dadkana waa u soo dhuumataa ya akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar xadiis waataa lagu soo wariyey culamada qaarkood ay taxsiiniyeen waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirkul asqarka waa maxay shirkul waa arriya waa istuska marka dadka saalixiinta waa usoo gabataa waa usoo gaban kartaa waa usoo geli kartaa ya niyada in aad loo ilaaliyo ikhlaaska aad loogu dadaalo aad iyo aad bay muhim u tahay waata marka ibnu abi jamra uu odhanaayo waxaan jeclaan lahaa fuqahada inuu ka mid ahaan lahaa cid dadka niyada un kala hadasho oo aanan shuqul kalaba lahayn dadka markaa niyada keliya iyo inay niyada hagaajiyaan ikhlaaska ku dadaalaan bes markaa intaa keliya cid kala hadasho dadka oo ku waanisa oo aan shuqul kale lahayn inay fuqahada ka mid ahaan lahayd baan jeclaan lahaa buu inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa wa likulli imri'in maa nawaa culammadii salafka qaarkood waa ta laga sheegay inay yidhaahdeen yacni shayga nafta ugu adayga badani waa ikhlaaska liannahu laysa lahu fiiha xadun waayo naftu dheef kuma laha ikhlaaska naftu waxay doonaysaa i arkaay i maqlaay waxay doonaysaa magac iyo maamuus yani waxa sharaf bay raadinaysaa marka naftii waxa ku tallaalanoo iskaga abuuran inuu marka waxa weeye ay sharaf yeelato marka ikhlaaska ilaahay dartii bes u samee cid kale waxba kaga raadin naftu dheef kuma laha ikhlaaska yani dooni mayso tallaalkeeda ku tallaalan inay marka ikhlaas samayso waxaa la doonaya qofkaa la doonaya inuu ku hayo ku ilaaliyo waata culammadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen xadiis markaan akhrinayo hal niyuu u baahan yahy baan islahaa waxaan ogaaday buu dhowr niyo inuu u baahan yahay xadiiskii baan bilaabayaa werintiisii iyo sheegistiisii ikhlaas baan ku bilaabaya ilaahay dartii dhexda markaan marayaa nafta iga mudhuxsanaysaa buuri markaan meel dhexe marayo ayaa nafti waxay u baxsanaysaa gees kale kaannahu ay leedahay annagaa wadanna marka waxa weeye in aad loo ilaaliyo oo ikhlaaska lagu dadaalo ayaa markaa laynoo tilmaamaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni cumara ana naasan qaaluu lahu cabdulaahi ibni cumar waxaa bukhaari ka soo wariyey ana naasan qaaluu lahu in dad ku yidhaahdeen innaa nadkhulu calaa salaatiinina annagu waxaan u soo gelaynaa madaxdayadaan u soo gallaa bay yidhahdeen cabdulahi bni cumar baa lagu odhanaya fa naquulu lahum waxaanu ku nidhaahnaa bikhilaafi ma natakalamu ida kharajna min cindihim bikhilaafi maa kii wax ka duwan baannu ku nidhaahnaa natakalamu aannu ku hadlayno idaa kharajna min cindihim haddaannu agtooda ka baxno waxaannu odhanayno wax ka duwan ayaannu ku nidhaahnaa markaan u nimaadno qaala bnu cumar radia allaahu canhuma cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi kunna nacudu hada nifaaqan cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kunna waxaannu ahaan jirnay arrinkaa qaar ku tiriyaannu ahaan jiray nifaaqan munaafiqnimo ku tiriya calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka munaafiqnimadaan ku tirin jiray inay munaafiqnimada ka mid tahay nooc nifaaqa ay tahay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey nifaaqaana wuxuu u jeedaa nifaaqu lasqar nifaaqii yaraa buu u jeedaa nifaaqii camaliga ahaa ayuu ujeedaa u jeedaa oo dee daahirkii iyo baatinkii baa iskhilaafaya laakiin kufriyo iimaan isku khilaafi maayee yani mucaamaladii madaxda ay kula mucaamilayeen bay isku khilaafayaan oo muuqaalka waxay u muujisanayaan markay u yimaadaan ixtiraam iyo qadarin iyo hadal wanaagsan marka dambey ka baxaan oo ay markaa banaanadooda kala tagaanna madaxdii waa caayayaan waa aflagaadaynayaan oo waa dhaleecaynayaan marka nooc nifaaqa inay tahay ayuu markaa eh, tilmaamay markay madaxda u yimaadaan waxay hadalka ugu wanaajinayaan oo u ammaanayaan waxa wanaagsan ay ugu odhanayaan marka kalena ay u caayaan oo u dhaleecaynayaan waa inay markan mansile agtooda ka raadinayaan marka riyaagii baa dee ku jira inay madaxdii istusayaan oo xaggooda iska dhisayaan xadiidka kuniyo lix boqol iyo lixyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labiyo konton wa can jundub bni cabdillaahi bni sufyaan radia allaahu canh qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam jundub waxa uu yidhi marna awowgii baa loo nisbeeyaa jundub ibnu sufyaan baa la yidhahdaa marna aabbihii baa loo nisbeeyaa marna aabbihii baa loo nisbeeyaa oo jundub ibni cabdillaahi ibnu sufyaan baa la yidhahdaa qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sammaca sammaca allaahu bih man sammaca kii ismaqashiiya sammaca allaahu bihi ilaahay waa marka yani dadka ayuu maqashiiyaa waxaa loo jeedaa waa fadeexadinayaa oo xumaantiisii ayuu soo saaraya waman yuraa'ii kii istusiya oo dadka agtooda mansilo kaga raadiyo camalka uu samaynayo wanaagsan muuqaalka ka wanaagsan dadka u muujinaya si ay ugu ammaanaan yuraa'i illaahu bihi ilaahay dadka ayuu tusaa waxaa loo jeedaa waa u fadeexadiyaa oo sirtiisa xun iyo waxa u qarsanaya ayuu u soo saaraa bannaanka oo marka waxa dadkii oo agtooda ku kashifaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidka kun iyo lix boqol iyo toddobiyo labaatan wa muslimun aydan muslimna waa soo wariyey min riwaayati ibni cabaas werinta ibnu cabaas xaaluu xadiisku ka mid yahay ayuu soo wariyey sammaca bitashdiidilmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka shadistiisa wa macnaahu macnihiisu adhara camalahu camalkiisa u muujiya linnaasi dadka u muujiya qofkii camalkiisa dadka u muujiya riyaa'an istusnimo daraaddeed riyaa'an istusnimo daraaddeed ugu muujiya ashharana waa la macno samaca allaahu bihi ay fadaxahu waa fadeexadiyaa ilaahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamuhu fadeexadiyaa wa macnaa man raa'aa ay man adhara linnaasi kii dadka u muujiya alcamala asaalixa camal wanaagsan dadka u muujiyo tusiya liyacduma cindahum ama liyucadama sidaan waa loo dabdiyaa ama si loo weyneeyo agtooda ama liyacduma cindahum si agtooda ugu weynaado walaysa huwa kadalika aanu sidaasna markaa aanu ahayn raa'a allaahu bihi ilaahay waa tusiyaa biman adhara sariiratahu sirtiisa ayuu u muujiyaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda korkooda ayuu ka kashifaa oo sirtiisii dabadda u soo saaraa oo xumaantii uu qarsanayey ayuu dadka agtooda yacni ku muujiyaa oo tusiyaa waxaa laga tilmaamayaa waciid iyo goodii loogu goodinaayo cidda istus ama ismaqashiin samaysa oo kii markaa cid ismaqashiiya bimacnaa waxau isku tusayaa waxay tahay shay la maqlaayo tasmiicuna wuxuu ku tacalluqaa xagga maqalka masalan oo kale qur'aankii inuu markaa akhrinayo qiraa'adii wanaajinayo yacni waxa weeyaan cilmigii uu daldalayo una kulla daalika uga jeedo in lagu ammaano oo dadka agtooda sharafuu kaga helo wa tasmiic istusna waa tahay laakiin tasmiicna si gaara waa lagu yidhahdaa maadaama uu ku tacalluqo samcigii maqalka marka kii caynkaas sameeya ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa inuu fadeexadiyo sirtiisa soo saaro oo khalqiga xumaantiisa u maqashiiyo waman yuraa'i yuraa'i illaahu bih kii markaa cidii istusana ilaahay baa khalqiga tusa yacni fadeexaddiisa yani marka iyo sirtiisa xun iyo waxa uu qarsanayo xun muujiya yani waxaa loo jeedaa wuxuu ku fadeexadiya calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda dushooda lagu fadeexadiya xadiidka kun iyo lix boqol iyo sideed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo konton can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allahi caza wajal laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man tacallama ku kastoo bartaa cilman cilmi bartaa cilmigaasoo mima yubtagaa bihi wajhu allah ka mida cilmiyada lagu raadiyo lagu doono ilaahay wejigiisa yacni cilmiyada lagu raadiyo ka mida barta waa cilmi allah loogu dhowaado ayuu bartay qur-aan ha noqdo cilmiga shareecada min idiraayo u yeesho ha noqdo wahakada laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya laa yatacalamuhu xaalaanu baranayn buu cilmigaa bartay ila liyusiiba bihi inuu haleelo mooye wax kale aan u baranayn ujeeddo ujeeddooyinka ka mida aanu u baranayn ilaa liyusiiba bihi inuu ku haleelo mooyaane caradan min addunya yacni bidhaan adduunyo inuu ku haleelo caradka waxaa loo jeedaa waxyaalaha dunyawiga ah maxaa carad loogu magacaabay waa wax marna soo darinaayo marna ka tegaayo qofka marna waa suulayaano waa tegayaan waxaas marna waa u soo darinayaan hadday maalkii tahay hadday mansibkii iyo derajadii tahay iyo marka waxa weeye xelalka inuu qabto markaysaga mas-uuliyad guud iyo wax la mida yacni waxa weeye waa carad min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaamah qofkaasi ma helo carfa aljannati udugga jannada ma helo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame urta jannada iyo udugga jannada ma helo yacni meeluu jannada ka uriyaba kuma sugno janno ma urinaayo yacnii riixaha waxaa loo jeeday carfa aljanna yacni ay riixa aljanna urta jannada ayaa loo jeedaa rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey walaxaadiisu fi lbaabi kasiiratun mashhuura walaxaadiisu axaadiista fi lbaabi alkaa'inatu fi lbaabi baabkan ku saabsan oo ku sugani kasiiratun waa fara badan tahay mashhuuratun waa caan xadiiskan ahlucilmiga qaarkood waa saxiixiyeen inkastoo bacduala'imma ay cilleeyeen haddana markaa culamo badan baa saxiixiyey nawowina wuxuu ka mid yahay culammada saxiixisay waa kan yidhi biisnaadin saxiix wakadalika shaykhu alalbani isaguna waa saxiixiyey xadiidka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa niyada faasidka haddii cilmiga lagu barto in ciqaab lagu mutaysanayo waajibku wuxuu yahay niyada in la wanaajiyo wey oo niyo wanaagsan oo ikhlaas ah oo ilaahay dartii ah cilmiga shareecada waa in lagu bartaa qur-aanka marka la baranayo niyo wanaagsan waa in lagu bartaa culumta shareecada marka la baranayana waa in niyo wanaagsan lagu bartaa haddii kale waxay noqonaysaa mid lagu naar mudanaayo man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu llahi caza wajal cilmiga shareecada barashada la baranayaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado fadli weyn iyo ajar weynna waa lagu helaa haddii niyo wanaagsan lagu baranayo saas aawadeed baa culammada la fadilay oo laynoo sheegay fadli aad u weyn inay leeyihiin waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib iyo fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam caalimku mudnaanshaha iyo fadliga uu ka leeyahay caabidka hadda lama odhan faasiqa waxaa la yidhi caabid caalimku fadliga uu caabidka ka leeyahay ka allaha caabudaaya waa ka fadlii calaa adnaakum waa sida fadliga aan ka leeyahay iyo mudnaanshaha aan ka mudanahay ka idinku hooseeya saxaabadii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlaya bimacnaa sidaan uga fadilanahay haddaan nebiga ahay baa macnuhu u dhacayaa ka idinku derajo hooseeya oo saxaabada ka mida saasoo kalea caalimkuna caabidka uga fadilan yahay xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'ir alkawaakib dayax iyo xidiga maxay iskaga dhacayaan yacni caalimku siduu caabidka uga mudan yahay waa sida dayaxu xidigaha uga mudan yihiin oo kale ayaa caalimkuna caabidka uga mudan yahay marka fadli weyn ayaa lagu helaa yacnii cilmiga shareeco barashada la baranaayo haddii niyo wanaagsan lagu baranayo haddii niyo wanaagsan lagu baranayo fadaaisha cilmiga ku soo aroortay aad bay u badantay sababtuna waxay tahay caalimka cilmigiisa nafciga uu leeyahay wuu tacadiyayaa oo dadka kale u tallaabayaa cibaadaadkii u saxaya ictiqaadaadkii u saxaya mucaamalaadkii u saxaya waxani ma bannaanee iska daa baycani ma asixin mucaamaladani ma asixin nikaaxani ma asixin dalaaqii waxba kaagama noola yacni wahaakada shaygani waa xalaalo waa bannaan yahay shaygani waa waajib yacni cibaadadan arkaan baa kaa dhiman rukni baa kaa maqan ma asaxayso ku noqo yani shuruuddeedii waxbaa kaa maqan wahaakada ictiqaadkan waa ictiqaad khariban yani ictiqaad saxan maaha saa yo saa waa in la ictiqaadiya yani ashyaada iyo waxa la midka ah waxay noqonayaan nuurkii cilmiga caalimkaa la ifsanaya oo caabidku ku camalfalaya oo cibaadadiisa inay asaxdiyo inayna asixin ku kala ogaanaya yacni uu ku kala garanaya laakiin caabidka cibaadadiisa waxtarkeedu waa qaasir isagoo ku kooban yahay haaliban loomana jeedo caalim eh, cibaado ka maran laakiin waxaa laga tilmaamayaa eh, inuu waajibaadkii la imanayo oo uu muxaramaadkii ama kabaa'irtii ka dheeraanayo laakiin sunnayaal badan aanu la iman waxyaalihii faraa'idda ahaa caalim wanaagsan ma noqonayo hadduu ka tago yacni faraa'iddii eh, waxaa loo jeedaa sunnayaal badan iyo cibaado sunnayaaloo fara badan baanu la iman sidaasaa markaa caabid iyo caalim loo kala gaar yeelay kan kalena sunnayaal fara badan buu la yimaadaa oo sunanka uu la imanayaa fara badan yacni waa nin cibaadada aad iyo aada u fara badsado cibaadada u go'ay marka caalimku inuu ka mudan yaha laynoo sheegay wa ilaa hadduu faraa'idda ka tago ama kabaa'irta iska dabaasho dee wuxuu noqonayaa caalim xun buu noqonayaa waa caalimu suu ayuu xaaladda noqonaya ta la ammaanayo ma noqonayo marka marka haddii cilmigii caynka u fadliga badnaa ee uu uga jeedo adduunyo inuu ku gaadho laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya masalanoo kale wuxuu isleeyahay aad mansib iyo jago ku gaadhi qaadiha lagaa dhigo ayuu cilmiga shareecada u baranaya dadka aad ku kale xukuntid ayuu cilmiga shareecada u baranayaa aad ku shaqaysatid ayuu cilmiga shareecada u baranaya madrasadda ehelkiinna aad kaga shaqaysid ayuu cilmiga shareecada u baranaya yacnii jaah iyo sharaf aad ku yeelatid ujeeddooyinka noocaasoo kale u baranayaa cilmiga shareecada lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama waxaa soo gelaya dadka qaarkoodoo shahaadaadka u qaadanaya oo cilmigii waxay u baranayaan oo shahaadada u qaadanayaan inuu jagooyin ku helo mas-uuliyad inuu ku qabto inuu ku shaqaysto iyo waxyaalaha la midka ama shakhsigu wuxuu u baranayaa aad ku guursati oo dee haddaanad cilmi baran in lagu guursan waayaa laga yaabaa ama markaa guurkaaga la aqbali waayo haddaad nin tahay in guurkaaga la aqbali waayaa laga yaabaa oo la yidhahda anigu jaahil dooni maayo ama waxa weeye in markaa qofkii dumar ahayd yacni markaa guurkeedii dalab ku yeesho oo dee markaysagaa dad fara badani soo xiiseeyaan way soo doonaan oo soo raadsadaan yacnii aqoonta ay baratay daraaddeed ayay cilmiga shareecada u barnaysa ninkii ama qofkii dumar ahaa xaaladda caynkaas waxay soo gelaysaa laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya noocaasay soo gelaysa kullu dalika waciidka loogu goodiyey waa maxay lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaamah ma helaayo urta jannada jannada ma urinayo maalinta qiyaame yacnii ujeeddadaasi haddaynay jiri lahayn maba barteen cilmiga shareecada mansib aad ku raadsatid haddaanu uga dan lahayn ma barteen aad ku shaqaysatid haddaanu yani markaa u baranayn maba barteenba guur wanaagsan aad ku heshid haddaanu u baranayn shakhsigaasi maba barteenba saas aawoodee hadduu ujeeddadii si kale u helo iyadoo mashquul u diidaayo iyo wax la mida aanu jirin yacni cilmi ma xaalaynayo dee tan noocaasi waa khatar lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaamah wa min baabi alwaciid waa nusuustii waciidka ayuu gudagelaya waxaa jira qof ujeeddadiisa uu cilmiga u baranayaa ay wanaagsan tahay iyo niyadiisa laakiin xaaladaha qaarkood markay la soo kulmaan ama uu mashquulo amaba qofkii dumar ahayd la guursado iyadoo markii hore niyadeedu wanaagsanayd ayaa suurtoobi karta inay hawshii isku qaban kari weydo oo ay noqoto almashquulu laa yushqal oo shuqligaasi uu ka manciyo inay cilmigii si fiican usii waddo nashaadkii iyo firfircoonidii ay ku waday haddii caynkaasi ay taho niyadeedu markii hore u wanaagsanaa ama niyadiisu markii hore ay wanaagsanayd laakiin shuql iyo ashyaa kale ay markaan inuu markaa socodka sii wado ama xawaaruhu ku waday uu dib ugu sii wado uu awoodi kari waayo taasi waa ka duwan tahay waxaa la eegayaa niyadu ma saalixay ahayd mise saalixa may ahayd nusuusaha waciidka ku soo arooray ee dadka ahlu tawxiidka qaarkood xumaan ay la yimaadeen daraaddeed loogu goodiyey dhammaan muxkamka loo celinayaa wuxuu noqonayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa muxkamkaasaa loo celinaya marka waa taxta almashii'a cidda ahlu tawxiidka ee loogu goodiyey ama janno inaynay galayn loogu goodiyey ama janno inaynay urinayn loogu goodiyey ama naar inay oo ku waarayaan loogu goodiyey waxaa la odhanayaa waa taxta almashii'a in shaaa cadabahu wain shaa cafa canh hadduu doonana ilahay waa cadaabaya hadduu doonana waa ka cafinaya laakiin haddii lagu ciqaabo oo lagu cadaabo waxay noqonaysaa qaaraan naarta ku waarayn weeye naarta kuma waarayaan marka lam yajid carfa aljanna yacni marka hore aanu helaynin haddaan la cafin hadduu ilaahay doono inuu ciqaabo marka hore urta jannada heli maayo laakiin marka dambe naarta laga soo saaro ilow ahlu tawxiide xaaladda caynkaasee jannada la gelinaayo waa helayaa waayo dembigii waa laga soo gooyey waa laga soo daahiriyey haddii ilaahay cafiyana hor baabu ka helayaa urta jannada baabka laba boqoliyo sagaaliyo siddeetan ay baabu maa yutawahamu haada kani baabu maa kii baabkiisa weeye yutawahamu la ismoodsiinaayo annahu riyaa'un riyaa inuu yahay ee istus walaysa huwa riyaa'an waxaa sidaa laysmoodsiinayaa walxaal laysa huwa aanu ahayn kaa laysmoodsiinayo inuu istus yahay riyaa'an istus aanu ahayn xadiiska kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afar iyo konton can abi darin radia allaahu canhu qaala qiila lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ara'ayta alrajula aladii yacmalu alcamala min alkhayri wayaxmaduhu annaasu calayh abi dar waxa uu yidhi qiila lirasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ara'ayta arajula waxaad ka warrataa ninka alladii kaasoo yacmalu alcamala samaynaya camal samaynaya camalkaasoo min alkhayri khayr ah oo khayrka ka mida ah, ama khayr ah ayuu samaynaya wa yaxmaduhu calayh camalkaasuu samaynayaa wayaxmaduhu waana mahadinayaanoo waa ammaanayaan annaasu dadku calayhi camalkaasay ku ammaanayaan isagoo ammaanta ma doonaya camalka wuxuu u samaynayaa mukhlisa lilaah xaaluu camalkiisa ilaahay u saaf yeelayo oo niyo wanaagsan u kula imanayo allah dartii uga jeedo ammaanta dadka aanu raadinaynin ayuu camalka wanaagsan samaynaya ha yeeshee baa ku ammaanaya camalkii ka noocaasoo kale miyuu markaa eh, dembi leeyahay ama riyaa miyay noqonays taasaa macnuhu dhacaya qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tilka caajilu bushra almu'min tilka taasi caajilu bushra almu'min bushaarooyinkii qofka muuminka ee soo degdegaayay weeyaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey baabkan wuxuu sheikhu u guntay shay laysmoodsiin karo inuu istus yahay iyadoo xaqiiqadu ay tahay inaanu istus ahayn istusku wuxuu ahaa qofka niyadiisa wax la eegaayo isagu niyo xun uu camalkan kula imanaayo waa in cibaadadii loo muujiyo si ay dadku u arkaan dabeedna ay ku ammaanaan oo ku mahadiyaan maqsuud agtiisa waxaa ka ah camalkaha lagugu ammaano markaasay waxay noqonaysaa riyaa ama istus noqonaysa laakiin taasi haddayna isaga maqsuud u ahayn oo ay dariiqa ugu timaado in lagu ammaanaa noqon mayso istus noqon mayso ta uu inoo sheegaya waa taas weeye marka nebiga waxaa la su-aalay calayhi asalaatu wasalaam ninbaa camal samaynaya wanaagsan ilaahay dartii buu u samaynayaa dadkuna way ku ammaanayaan miyuu taa dembi ku leeyahay ama miyey riyaa noqonaysaa nebigu wuxuu tilmaamay hadal laga fahmaayo taasi riyaa ma aha waa bushaaradii qofka muuminkae soo degdegaysa oo si sariixa nebigu u sheegay waxaana laga fahmayaa riyaa iyo istismaa dadka wanaagsanna bushaarooyin baa loo ballan qaaday lahum albushraa fi alxayaati addunya wa fi alaakhira yacni bushaara u sugnaatay ifii aakhiraba loo bushaaraynaayo marka bushaaradii qofka muuminka adduunyada loogu soo dedejiyey ka mid tahay in wanaaggu la yimi ee ilaahay dartii uula yimi lagu ammaano laakiin isagu waa inaanu jeclayn ammaantaas dadka qaar waxay jeclaystaan waxaanu samaynba in lagu ammaanu jeclaystaa ya wa yuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu taasi waa shay xun weeye waxaanu markaa samaynba qofku inuu jeclaysto in lagu ammaano waa mid xun weeye hadday dhacdo in lagu ammaano waa inuu isu diidaa oha war ma ihi laakiin iska qasla iyadoo lagu ammaanayo waxaanu ku sifaysnayn ya yacni waxay tilmaamaysaa dee inuu ka raalli yahay inuu ka raalli yahay ayay tilmaamaysaa oo jacayl ku jiro uu jecel yahay in lagu ammaano waxaanu samayn kataa waa inu aada uga taxadiro marka isaga calaa kulli xaal maqsuud waa inayna u noqon inuu ammaanta jecel yahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka